masaakiin gacanqabashada iyo martiqaadka dhaqankaas wanaagsan ayay u deliishatay kadibna aayaadkii ka dambeeyey waxaan ogaanay ilaahay weynaa subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu ku sheegay shayaadiintu dadka ay la soo xidhiiraan dadka ay ku soo degaan waa dadka beenta badan dembiga badan sidaas marka waxay tahay qof run iyo ixsaan iyo naxariis iyo gacanqabashada danyarta lagu yaqaan shayaadiinu xidhiir lama yeelato lama yeelato shayaadiintu xidhiir wa bilmuqaabili kaas waxaa ka soo horjeeda faqad kaana salafu salafku waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa ku garta kadiba muddaci luguwa nabinimada dadka sheegana beentooda bimujaradi ishtihaarihim ku caanbixiddooda oo kali a bilkadibi been ay ku caanbaxaan nabiganna wuxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam inay jiri doonaan ilaa soddon qof oo asaga ka dambayda oo nabinimo sheegana soddon oo ka dambayda oo mid walbaa nabinimo sheegana nabiguna sala allahu calah wasalm wuxuu yidhi dhammaan waa beenaalayaal ee wax nabiya igama dambeeyo calaamadda marka koowaad oo saxaabada taabiciyaalka salafkii a'immadii wanaagsanaa ay ku gara jireen qofkan waxaa koor ugu horreeyey beenta qofka beenta lagu yaqaano qayr lagama sugo waa sharwade shayaadiinaana xiriir la leh marka koow calaamadda koowaad oy ku calaamadsan jireen beentay aheed beentay aheed wa bilmuqaabili kaas nabiga lagu soo sheegay waxaa ka soo horjeeda faqad kaana salafu salafku waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa ku garta kadiba muddaci nubuwa nabinimada dadka sheegana beentooda bimujaradi ijtihaarihim ku caanbixiddooda oo kali ah bilkadibi been ay ku caanbaxaan maxaa yeele lianna alkadiba ra'su lkhadaaya beentu waa gafafyaalka madaxoodii beentu waa gafafyaalka madaxoodii gafafyaalka alkhuluqiyati ee dhaqanka loo nisbeeyey iyo waqayrihaa qayrkeedba beentu waa madaxa dunuubta dunuubta dhaqanka iyo akhlaaqda iyo dunuubta kaleba waxaa madax iyo aas-aas u ah beenta kamaa fi saxiixayn sida bukhaariya muslim ku sugan anna rasuula rasuulka sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi in alkadiba beenta yaadii wuxuu qofka ku hanuuniyaa ila alfujuuri faajirnimo nabiga sal اlahu alay waslam wuxu uhi beentu qofka waxay ku hogaamidaa faajirnimada wa in alfujuura yahdi ila annaar qofkana faajirnimadu naartay ku hogaamidaahay ku toosidaa qofku been ayuu sheegaa haddana mid kaluu sheegaa haddana mid kaluu sheegaa marka dambe ilaahay agtiisa waxaa looga qoraa kadaab been badane mar haddii uu qoraalkaasu ku dhaco musiiba ku dhacday ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar ilaahay ma hanuuniyo qofka beenaalaha ah oo abaalka dhaca badan ilaahay ma hanuuniyo marka beentu waa dariiqada shar oo dhan iyo xumaan oo dhan qofka uu ku gaaro waa dariiqada shar oo dhan qofka uu ku gaaro wa bimaa anna shaydaana ayadoo shaydaanku uu yahay afaakum mid been badan ay kadaab mid been badan kamaa fii saxiixilbukhaariyi sida ku sugan anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam qaala inuu ku yidhi liabii hurayra lama jaahu markuu u yimid ashaydaanu shaydaanku saariqan xaaliya midkii xadaya sadaqa asagoo waxadaya markuu u yimid nabi wuxuu ku yidhi sadaqaka rumuu kuu sheegay wahuwa shaydaankuna kadibun waa beenaale qisadan saxiix bukhaariga xadiidkiisa fidre la soo aruuriyey oo meel taallaa nabigu abu hurayre yidhi waardiye sadaqa la soo aruuriyey oo fidre ah ayaa nabigu sala allahu calayh wasalam abu hurayre waxaan arkay nin faraqa ku guranaya waa qabtay markaasaan idiu yidhi nabigan kuu geynaa sal اllahu calayh wasalam maxaa u guranaydaa sadaqada markaasu wuxuu yidhi war niyou nin dhibaata haysataan ahay nin saaxibulciyaal ahaan ahay carruur baahanaan ka soo tegey ee baahiyaa igu dirtay ee kugu soo laaba maayee iga leexo oo haygeynin khalaas wuu sii daayey abu hurayra markuu sii daayey subaxdiyaa nabigu sal اllahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi iiga waran xalay ninkaad is markaasuu yidhi rasuulka allow dhibaatuu sheegtay wuxuuna ii sheegay inuusan soo laabayn waa iska sii daayey markaasuu yidhi beenaale wey waana soo laabana habeenkii dambe waardii xoog u qabtay isagoo faraqa ku guraayuu ku qabtay markaasuu yidhi beenaalayow waa ku hayaa soo laaba maa waadiga yidhi waa soo laabatay markaa nabigan kuu geyneen markaasuu yidhi nin dhibaata haydaan ahay caruur gaajoona iga dambayda dhibaatada saasa igu keentay waa qaldamay soo laaba maayo isii daa markaas u naxayuu iska sii daay markaasaa subaxdii nabigu weyddiiyuu yidhi iiga waran xala saaxiibka inkaad ishesheen iiga waran markaasuu yidhi suulka allow dhibaatuu sheegtay wuxuuna sheegay inuusan igu soo laabayn nabigu wuxuu hi beenaale wey waase kugu soo laabaan bis habeenkii saddexaad isagoo ku gurayo faraqa uu ku qabtay markaasuu yidhi khalaas weeye saddex habeen habeenkii ugu dambeeyaad soo laabatay cudurdaar malihid waa ku geynayaa caawo mana ku sii daynayo markaasuu yidhi abu hurayrana cilmigu aad u jeclaa markaasuu yidhi cilmi ku anfacayaan kuu sheegahay iska kayddaa muxuu yahay wuxuu yidhi markaad seexanaydood sariirtaada tagto ama joodarigaaga ama dhulka meeshaad seexa laheed aayatulkursiya haddaad akhrido habeenkaas shaydaan kuu soo dhowaama shaydaan habeenkaas agtaada ma imaan karto cilmigaasaan ku baraaya isii daa markaasuu sii daayay subaxdiiaa nabigu yidhi subax nabigu yidhi ka waran xalay saaxiibka markaasuu rasuulka allah wuxuu ku amdacooday inuu cilmi i oo muxuu kuu sheegay aayatulkursiya haddaad akhrido markaad meeshaad seexayba tagto shaydaan kuu soo dhowaama weyy markaasuu nabigu yihi sadaqaka wahuwa kaduub rumuu kuu sheegay yii masaladaas waa sida ila cadowgu waa yaqaan wax cadowga ku ah shaydaanku marka waa yaqaan waxa dhibaaya awaluu arki jiray dadka ka akhrista oo uusan agtooda imaan karin marka wuxuu yidhi kaas rumuu kuugu sheegay markaad seexayd seexaydoo haddaad aayatulkursiyi akhrisato shaydaan agtaada ma imaan karo si deganaad iskaga seexane adinkoo shaydaan is-aragaad subaxdii soo kacee laakiin haddii kale shayddaanoo caaw dhan kugu cayaaraa toban saacadoo haddaad jiifto adoo qasanaad imaan soo kace marka wuxuu yidhi nabigu ma taqaanaa yidhi saddex habeen ninka aad la sheekaysay saddex habeen markaasuu yidhi ma aqaan rasuulka allow shayddaanu ahayo banu aadamba ma ahayn shayddaanu ahaa isagaa qof iskaga kaa soo dhigaayo marka shayddaanku markaa waa wax sharwado ah oo sharoo dhan isagaa albaab u ah wa bima anna shaydaana shaydaanku afaakun ay kadaabun isagoo been badane ah kamaa fii saxiixilbukhaariyi sidoo ku sugan anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala liabii hurayra wuxuu ku yidhi lama jaahu markuu abu hurayre u yimid ashayaanu saariqan xaal uu yahay midkii sadaqadii xadaa nabigu wuxuu ku yidhi sadaqaka rumuu kuu sheegay wa kadibu kadibun asaguse waa been badani laakiin kelmaddii eed aayatulkursiy haddaad akhrisato shayddaan kuu soo dhowaanmaa kelmaddaas waa run ayadu taas ayadu waa run mar hadduu marka beenaale yaho been badanee yahay falaabudda waa laga maarmaan min an yaqtarina inuu la xidhiirsado biahlilkedibi dadka beenta ehelka waa walfujuuri dadka faajirnimada eelka u ah ra'sulafaakiin been badanayaalka madaxoodii alafimiina ee dembiga badan mar hadduu asagu yahay been badane dadka markaa ahlulkadibka iyo ahlulfujuurka ah inuu la xidhiidhsadaa waa laga maarmaan falaa budda waa lagama maarmaan min an yaqtarina inuu la xidhiidhsado biahli اlkadib dadka beenta ehelka u ah walfujuuri dadka dunuubta ehelka waa ra'sulafaakiin been badanayaalka madaxoodii waa inuu la soo xariirsado kii madaxda u ahaa alaafimiina ee dembiga badan alaa wahuwa ninka u madaxda inta beenaalayaalka ashayddaanu waa shayddaan kamaa xasala sidii u soo xasilay lilmukhtaar ibni cubayd ninkii la dhihi jiray mukhtaar ibni cubayd waa cabdulaahi ibni cumar ibnu khadaab seedigiis wuxuu la dhashay gabadhii safiye aheed oo xaaska cabdulaahi bn cumar ibn khaaab ahayd ayadu xaaskii cabdulahi bn cumar ibn khaaab saxaabigaas jaliilka xaaskiisu la dhashay waana ibliis isagu baal wuxuu ahaa beenaalaho yidhaahda waa la ii waxyoodaa uu dhihi jiro marka mukhtaar sidii ku dhacday saas ee haydaana la soo xariiri jiray shaydaana la soo xidhiiri jiray kamaa xasala sidii u soo xasilay lilmukhtaar bni cubayd alkadaab faqad rawaa wuxuu wariyey ibnu abi xaatim kamaa fii tafsiir ibnu kaiir sida ku sugan juska labaad bogga boqolkonton iyo sideed biisnaadii sanadkiisa can abi zumayl uu ka wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa abi zumayla wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa qaacidan mid fadhiya cinda bni cabbaas cabdulaahi bni cabbaas agtiisaan fadhiyey cabdulaahi bni cabbaas aan la fadhiyey walxaal ayaan la fadhiyey xaja uu soo xajiyey almukhtaar ibnu abi cubayd ah, nin muslimana ma ahayn laakiin waa iska xaji jirayoo muslimiintu iskala socsoco jiray laakiin muslim ma ahayn markaasuu soo xajiyey walxaal xaja qad xaja uu soo xajiyey almukhtaar ibnu abi cubayd fa jaahu rajulu ninaa u cabdulaahi bn cumar cabdullahi bni cabbaasaa naga fa jaa'ahu rajulu ninaa cabdulaahi bni cabbaas u yimid fa qaala wuxuu yidhi yabna cabbaas cabdullaahi bni cabbaasow zacama wuxuu ku andacooday abu isxaaq waa mukhtaar abu isxaaqa waa kunyadiisaa laydhaha abu isxaaq ee ayilmukhtaar mukhtaar ibni abi cubayd wuxuu ku andacooday annahu asaga uuxiya ilayhi in loo waxyooday allaylatxalay xalaa la ii ka waran cabdulahi bn cabaaso uu yidhi ah, mukhtaar wuxuu sheegaa in xalal loo waxyooday faqaala ibn cabaas wuxuu yidhi sadaqa rum uu sheegay waa loo waxyooday xal ah, xala waa loo waxyooday rumuu sheegay fa nafartu waa cararay yidhi hadalkii cabdulaahi bn cabbaas aan ka naxay yidhi oon ka carar maxay tahay ninkaanaa loo waxyooday loo waxyooda nabi maxameda u dambeeyey sala allahu calah wasalam see loogu waxyoona qof ka dambeey arrintiiaan aad uga naxay fanafartu waa ka cararay wa qultu waxaan idhi yaquulu bnu cabbaas sadaqa cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu leeya sadaqa rumuu sheegay mukhtaar fa qaala ibnu cabbaasa wuxuu yidhi humaa waxyaani waxyigii yaadnan kala oqoon waxyigu waa labo humaa waxyaani waa labo waxyigu waxyullah ilaahay waxyigiisa oo uu la soo hadlo addoommadiisa mid ka mid a ah taas nabi maxameda ugu dambeeyey banu aadan ka dambeeya loo waxyooma nabi maxameda u dambeeyey kaas sal اlahu alay wasalam iyo wa waxyu shaydaan shaydaan waxyigiis dadna shaydaana la soo hadla marka waxyigii adiga ma waxaad u haysataa alla kaliya inuu la soo hadlo dadka war maya waxyigu waa labu qof waxaa u waxyooda allah waa rususha ilaahay nabi maxamedana ugu dambeeyey sal اlahu alay wasalam qof ka dambeeyana loo waxyooma oo bashar ah waa la soo afjaro waa la atimay waa la qatimay dadna shaydaana la soo hadlo kaasu joogsanna humaa waxyaana waa laba waxyi waxyullah ilaahay waxyigiisa iyo waa waxyu shayaan fa waxyullah ilaahay waxyigiisu ilaa muxamadin u sugnaaday sal اlahu alay waslm nebi muxamedu u waxyoo jiray alle halkaasaa lagu joojiyey sal اllahu calayh wasalam waa waxyu shaydaan shaydaanka waxyigiisuna ilaa wliyaahi awliyadiisa u ahaada shaydaankuna wuxuu la soo hadlaa wax u sheegaa u qabraa awliyadiisa markaasuu qur'aanku inuu macnihii sheegayo aayad u keenay cabdullahi bni cabbaas aayad qur-aanoo macnahaasla sheegayda in shaydaanku waxyoodo la soo hadlo dadkiisa aayad qur-aanoo sheegayduu keena uma qaraa cabdullaahi bni cabbaas wuxuu aqriyey waina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum aayaddaasuu akhriyey waina shayaadiina shaydaanada la yuuxuuna waa u soo waxyoonayaan ilaa wliyaaihi awliyadooda usoo wayoonaya waa layla soo hadlay haddaad maqasho nebi maxamed kadib qofki waa layla soo hadlay saasa la yeelaa la yidhi saasaa dhacaydaa la yidhi rati madow hala qalaa la yidhi rati afarta qoob madow hala qalaa la yidhi afarta yaasiina hala akriyaa la yidhi waa runtaa waa lagula soo hadlay waasan dhaqaana cidda kula soo hadashay ilaahay kulama soo hadlay waxay waa kuu yimid been maadan ka sheegin laakiin macallinkaagaadan oqon waa ibliis waxa kula soo hadlaya ee waxyigii kale waa la joojiyey wuxuu yidhi shiiku waadkuru waxaan sheegayaa bi haadihi munaasabadan annanii aniga qara'tu waan akhriyey kalaaman hadal hadalkoo xasano wanaagsan hadalkoo libni kaiir u sugnaaday raximahullah hadal wanaag badan oo xaafid ibnu kaiir uu yidhi aan meeshaan ku sheegaya uu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa ilaa wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi faman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan miman qof iftara ku been abuurtay calallaahi ilaahay korkiisa kadiban been oo kadaba beeniyey biaayaati dadka ilaahay abuuray laba qofa u been badan qof ayadoo ilaahay la soo hadlin yidhi ilaaha ila soo hadlay iyo qofkii ilaah la soo hadloo nabiga ahaa qofkii beeniyey dadka ilaahay labadaasa u been badan dadka ilaahay intuu abuuray laba qofa u been badan qof aan ilaah la soo hadlin oo yidhi nabiyaanahay ama waa la ii waxyooday nabibayuu dhihina yidhahdeen culummada fuqahada waa isku mid hadduu yidhah waa la ii waxyooday waa layla soo hadlay ilaaha ila soo hadlay qof adduunkan korkiisa jooga oo ka been badan qofkaas ma jiro maxaa yeelay dad inta iska daayu rabbigii abuurtay ku been abuurana qof ilaah la soo hadlana nebi moxameda u dambeeyey sal allahu cala oo waa la qatimay arrintaas nabiga anaa laygu qatimay uu yidhi qur-aankuna saasuu leeyy maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wa khaatama nabyaalka waa kii lagu soo afjaray qof marka yidhi allah ila soo hadlay ayadoon ilaah la soo hadlin qof ka dulmi badan ma jiro dadka kalena yaa u dulmi badan waxa u dulmi badan ilaahay rasuulkii uu soo diray qofka beeniyey iyo aayaadkii alle marka dadka labadaasa u shar badan faman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan oo ka dulmi badan miman qof iftaraa ku abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been oo kadaba ama beeniyey biaayaati aayaadkiisii innahu shaamiye laa yuflixu ma guulaystaanoo ma liibaanaan almujrimuuna dadka dembiyada badan dadka dembiilayaalka ma liibaanaan axbabtu waxaan jeclay suu yidhi shiiku an ubitahu hadalkii ibnu kaiir inaan ku sugo hunaa halkan qaala ibnu kaiir wuxuu yidhi fiihi tafsiirka yaquulu tacaalaa ilaah wuxuu leeyahay laa axadda qof maahan adlamu midka dulmi badan laa axadda qof ma ahan adlamu midka gardarro badan walaa actaa midka madax adag walaa ashaddu midka adag badan ijraaman xagga dembaabidda miman qof iftaraa abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been oo wataqawala ku been abuurtay calallaahi allah oo wasacana sheegay anna allah arsalahu inuu soo diray wal xaalna sheegay lam yakun uusan ahayn kadaalika sidaas qofka dulmi badan qofka madax adag qofka dembi adag ma jiro qof ilaahay ka been sheegay ku been abuurtay sheegtay in alla soo diro la soo hadlay asagoon sidaas ahayn ma jiro qof qofkaas qof ka daran laa axadda qof maahan adlamu mid ka dulmi badan walaa actaa mid ka madax adag walaa ashaddu mid ka adayg badan ijraaman dembaabidda minman qof iftaraa abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been wa taqawala ku been abuurtay calallaahi allah wazacama ku andacooday annallaaha allah arsalahu inuu soo diray walxaal ayuu sheegtay sidaas lam yakun uusan ahayn kadaalika sidaas falaysa axadun qof ma ahan akbara mid ka weyn jurman xagga dembiga walaa acdama qof ka weyn ma jiro dulman xagga gardarrada min haadaa qofka sidaasa qofka labaaduu sheegaa marka oo dadka laakiin intuusan sheegin wuxuu nagu baraarujinaa masale muhiima waxay tahay qof aan nabi ahayn oo yidhaa nabiyaan ahay beentiisu bannaankay taalla ilaahay weyna sunnadiisu waxay ku dareersatay qofka hadduusan nabi ahaynoo nabi sheegto ilaahay inuu fadeexeeyo oo uu ka muujiyo calaamado khatar oo dadkao dhan fahmi karaan oo dadka caqliga badan iska daaya xataa maangaabtu fahmi karaan oo alla ka muujiya qofka nabigaaho alla isagu soo dirayna ilaahay wuxuu soo siiyaa mucjizooyin qof walbaa ku qanci karo in ilaahay soo diray marka sidiisaba qofku hadduu nabi sheegto ma dhici karto in la fahmi waayo maxaa yal hadduu nabi xaqa yahay ilaahay baa calaamado iyo mucjisaad siina hadduu been abuur yahayna allah fadeexayna marnaba ma dhici karto marka inuu qarsooma ma dhici karto inuu qarsooma wuxuu yidhi shiiku wa milu haadaa qofkaanoo kale qofka aan ilaahay la soo hadlin oo ilaahay la soo hadlay wa milu haadaa qofkaanoo kale laa yakfaa ma qarsoonaado amru arrinkiisa cala alaqbiyaai dadka sawirada kama qarsoonaado iska daa dadka caqliga leh xataa dadka maangaabta kama qarsoonaado qofkaasoo kale fa kayfa sidee yashtabihu uu ugu ekaa karaa xaalu haadaa qofkan xaalkiisu bilambiyaai nabiyada maba dhici karto dadka kan ugu been badan iyo qofka dadka ugu run badan in la kala oqoon waaya wax dhici kara maaha ambiyadu waa dadka ilaahay kuwa ugu run badan qof aan nabi ahayn oo dhahaya allah ila soo hadlayna waa dadka kan ugu been badan marka labadaas qof iskuma ekaa karaan ma dhici karto inay isku ekaadaan fa kayfa sidee yashtabihu uu ugu ekaanaa xaalu haadaa qofkan beenaalaha xaalkiisu bilambiyaai ambiyada fa ina man qaala qofka yidhaa haadihi lmaqaalata kelmaddaas kelmaddaas oo ah waa layla soo hadlay allah ii waxyooday qofka yidhaahda saadiqan xaal yahay mid run sheega kaas waa nabigii oo kaadiban xaal yahay mid been sheega waa dadka kaleo beenalayaalka falaa budda marka qofkii kelimaddaa sheegta falaa budda waxaa lagama maarmaan ah an allaaha alla yansibu inuu taagaa calayhi korkiisa min aladillati adilada tusayda calaa birihi daacadiisa oo fujuurihi faajirnimadiisa maa shay ah ilaahay korkiisa ka taagaa huwa adharu ka muuqaal badan min ashamsi qoraxda qofka sidiisaba kelmaddan sheegta ama waa runuu sheegaa waa nabi sax ama waa beenaale ilaahay wuxuu dushiisa ka taaga calaamado lagu garto hadduu nabi yahay mucjisooyinu siinaa lagu garto hadduu beenaale yahayna wuxuu ilaahay ka taaga calaamado fadeexa ah oo lagu garto ma dhici karto inay marka qarsoomaan wax dhici kara maaha fa inna man qaala qofka yidhaah haadihi almaqaalata kelimadaas saadiqan xaal yahay mid run sheegaa ow kaadiban xaal yahay mid been sheegaa falaa budda waa lagama maarmaan anna allaha allah yansibu calayhi korkiisa inuu ka taago min aladillati adilla tusayda calaa birihi baarinimadiisa ow fujuurihi faajirnimadiisa maa shay ayaa ilaahay ka taagaa huwa adharu ka muuqaal badan min ashamsi qoraxda maxaa yeelay faynalfarqa farqiga u dhaxeeya bayna muxamedi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo wa bayna musaylamati lkadaab musaylamatu lkadaab nabinimuu sheegtay ayadoo weli nabigu nool yahay sala allahu calayh wasalam marka labadoodaas farqiga u dhaxeeya liman shaahadahumaa qofkii arka labadooda adharu waa ka muuqaal badan yahay farqigu min alfarqi farqiga u dhaxeeya bayna waqti duxaa wakhtiga barqadii ah iyo wa bayna nisfi leyli habeenka dhexbartankiisa fii xindisi dalmaa habeenka mugdiga madowgiisa dalmaa waa habeenka xindiskuna waa dulmada iyo madowga musaylamatulkadaab iyo nebi muxamed sal اlahu alيه waslm nebi muxamedna waa saabiqo allah u waxyooday musallamatulkadaabna waa beenaale iyadoon loo waxyoonu yidhi allah ila soo hadlay labadoodaas marka qofka arka waxay u kala duwan yihiin sida barqadii iyo habeenku aysan iskugu qaldabi karin saasay u kala muuqdeen ma dhacdo inay isku darsamaan marka ma dhacdo fa in alfarqa farqiga u dhaxeeya bayna muxamedin nebi muxamed sal اllahu calayh wasalam iyo wa bayna musaylamati اlkadaab musaylamat اlkadaab labadoodaas farqiga u dhaxeeya liman shaahadahumaa qofka labadooda arka adharu farqigaas waa ka muuqaal badan yahay min alfarqi farqiga u dhaxeeya bayna waqti duxaa waqtiga barqinkii ah iyo wa bayna nisfi leyl habeenka kala barkiisa fii xindisi dalmaa habeenka mugdiga madowgiisa dhexdiisa fa min shiyami kullin mid kasta dabeecadiisa ashiyamu jamcu shiima ashiimatu addabiicatu waalkhuluq shiimadu waa dabeecadda iyo dhaqanka fa min shiyami kullin mid kasta dabeecadihiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah iyo wa afcaalihi dhaqanadiisa wa kalaamihi hadalkiisa yastadillu wuxuu u deliishanaa man qofkii lahu basiirun oqoonu u sugnaatay calىa صidqi muxamedin nabi moxamed runtiisa salى اllahu calayh wasalam iyo wakadibi musaylama musaylama beentiisa musaylamihii alkadaabi beenta badnaa iyo wasajaax waa mid kaloo asna nabinimo sheegtay iyo wlswad اlcansiyi waa mid kaloo asna nabinimo sheegtay saddexduba nabinimay sheegteen saddexdiina ilaahay waa dilay waa baaba'een dadkiyaa dareemay beenaalayaal inay yihiin qaar ka mid a ah xaasaskoodiyaa dareemay oo yidhaahdeen wallaahan adigaas alla kula soo hadlay adiga waa ku aqaan dadku kuma yaqaaniin faajiraad markaad guriga ku jirto macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta aad qarsato adigaas alla kulama soo hadlin ibliiska marka xaaskoodii inta ku soo hogaamiyeen daday dileen ay idhahdeen shaydaan weeye ee hala dilo annagaa diyaarayna marka nebi moxamedna sala allahu calay wasalam gaalada ugu cadowsan abujahal nin ka daran ma jirin abujahl wuxuu dhihi jiray wallaahi waa huba in alla soo diray saasuu dhihi jiray abujahl qof ka cadowsanaa ma jirin wallaahi waa hubaa huu dhihi jiray nebi maxamed in alla soo diray waa iyo asaga jufadu ka dhashaa tartan naga dhexeeyo ku tartannay waa ekayno deeqsinimaan ku tartannay waa ekayno waxaan ku tartannay fasaaxada iyo aftahnimada waa ekayno markii dambe yidhaahdeen samada mid lagala soo hadl nala joogo halkaan ka keenayna yidhi samada hadalka weligay wallahana raacay marka waa hadda kii ugu cadowsanaa u fiirso saasu u fahmaayey marka ma dhacaydo inuu nabi iyo qof beenaalaho isku ekaadaan ma dhici karto ma isku dhici karto ma dhici karto boqorkii talyaaniga markaas boqorkii ruumaankana markii loo sheegay saasuu yidhi ninku wuxuu u sheegaya markaasaa la yidhi runtuu amraa qaraaba xiriirintuu amraa masaakiinta loo naxariistuu amraa wuxuu amraa salaada la oogo markaasuu yidhi waa nabiyullah ah. wax aan nabi yahay maanu ah. sifaadaas nabiya iska log marka iskuma ekaa karaan beenaalayaalka iyo ambiyadu ma isku ekaa karaan fa min shiyami kullin mid kasta dabeecadihiisa oo minhumaa labadooda ka mida midka nabiga ah iyo beenaalaha mid kasta dabeecadihiisa waa afcaalihi afcaashiisa iyo dhaqannadiisa wa kalaamihi hadalkiisa uu yastadillu u deliishanaa man qofka lahu basiiratun oqoon ay u sugnaatay wuxuu u deliishanaa dhaqankiisa calaa sidqi muxamede nabi moxamed runtiisa sala allahu calah wasalam iyo wa kadibin musallama alkadaab musallamihii beenta badnaa beentiisa wa sajaax ninkii sajaax la dhihi jira beentiisa wاlswad اlcansiyi iyo aswad اlcansi beentiisa qaala cabdullaahi bnu salaam wuxuu yidhi cabdullaahi bnu salaam nabiga ka hor sala اllahu calay wasalam wuxuu yiqiinay diintii hore oo yahuudnimada uu caalim ku ahaa diintii oo macnaha nabi muuse alla ku soo dejiyey kitaabkii towraad ahaa uu caalim ku ahaa isagoo marka aad u yaqaana diintii nabi muuse alla ku soo dejiyey oo madiine jooga aa layidhi nabiga moxamedaa yimid sala allahu alay waslm dadkii yaa caayay uu raacay marka saas markuu wejigiis u arkay uu yidhi wallaahi waa rumu sheegay wejigiisa keliyaaan ku fahmayo uu hadlayba waa gartay iiri wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu salaam lamaa qadima rasuululahi rasuulka alle markuu soo galay sala اllahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiino injafala naasu dadkiiya aadeen dahabuu musriciina wey dadkiiya aadeen iyagoo degdegay dahabuu musrixiina wey dadkiya aadeen ayagoo degdega injafala naasu dadkiya aadeen ayagoo degdega fa kuntu waxaan ku sugnaa yuu yidhi fii man injafala dadkii aaday dhexdooda dadkii aaday aan ku dhex jiray yui fa kuntu waxaan ku sugnaa fii man dad dhexdood injafala aaday falamaa ra'aytuu markaan arkay caraftu waa gartay anna weja wejigiisa laysa biweji rajulin nin wejigiis inuusan ahayn kadaabin been badanaa saas markaan u fiiriyey wejigiisaan ka gartay inuusan ahayn beenaale wejigiis u fiirsado qofka marka macaasida uu qarsado oo ayadoon loo jeedin uu qarsado habeenkii mugdiyada meelaha uu ku qarsado ilaahay wejigiisu dulli saara qof kasta oo wanaagsan markuu arku waa dareema qofkaas qofka laakiin daacaadka qarsada oo habeenkii salaatuleylka iyo adkaarta iyo ducooyinka iyo quraan aan aqriska ayadoon dadku u jeedin sameeya ilaahay wejigiisu nuuru saara ah, ilaahay wejigiisu nuurina markaasa qof kastoo arka waa ku farxaa qayruuna ku calaamadsana cabdullaahi ibnu salaam wuxuu yidhi falamaa ra'aytu nabiga markaan arkay caraftu waa gartay anna weja wejigiisu laysa biweji rajulin nin wejigiis inuusan ahayn ninkoo kadaabin been badanaan qaala wuxuu uhi cabdullahi bn mascuud fa kaana wuxuu ahaa awalu maa hadalkii ugu horreeyey oo samictuu nabiga aan ka maqlo kow marka aan madiine ugu tegey kelmaddii koobaadoon ka maqlay waxay ahayd yaquulu inuu leeyahay yaa ayuhannaas dadow afshu salaama salaamta faafiya salaamta faafiya qofkaad aragtoo muslima iska salaam maaha kaa taqaan kaliya lama salaamo qof kasta oo muslim ah oqoon ama ha aqoon assalaamu calaykum waa duco ah, assalaamu calaykum ilaahay ha ku nabadgeli wey adduunka iyo caakhirada marka salaamta faafiya saasaa nabigu dhahaya sal اlahu alay slm wa adcimu dacaama cuntadana quudiya dadka quudiya bixiya sadaqaadka wa adcimu dacaama cuntada dadka quudiya dadka quudiya kaala ilaa afur waxa weyaan qof miskiinoo guriga kugula noolaad midkan wax ka dhiib kan wax sii dadka quudiya cunto bixiya wasilu arxaam qaraabadana xiriiriya qaraabada xidhiiriya wasalluu bileyl habeenkii salaatuleylka tukada walxaal annaasu dadku niyaamun ay hurdayaan saacadda dadku hurdayaan hurdayaanoo dadku wada seexdo inta soo kacdo salaatuleylka tuko tadkhulu ljanna jannadaad gelaydaan bisalaamin maca salaamin iyadoon cadaab idin taaban ayadoon laydin soo cadaabin aad jannada horay u gelaydaan ee intaan ku dhaqmo nabigaa yidhi sal allahu calah wasalam intaan dhaqan ka dhigo adugu naftaada ku dhaqan geli jannadaad gelaydaa adoon cadaabku soo taabana qofka waxa weya aad aragtoo muslima iska salaam waxbixinta dabeecad ka dhigo inaad waxbixido dabeecad ka dhigo qaraabadaada xiriiri dadkoo hurdaaya salaatuleylka tuko jannada allaad gelayda adoo nabad qabe wallah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed